بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى waa وتسجيلات الحسين الإسلامية ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinana casharkii labaatanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xusein acuudu billahi min ashaydaani alrajiim bismi illaahi alraxmani alraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alzaalimiin slى اllahu عlى mحamadi وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin laa khayra fi kaثiiri min najwaahm إla man amara bصadqة إla man amara bصadqaة أw macrufi أw إصlaaxi bayn الnas wman yfcal dlika اbtiغاء mardat اllah fasوfa nuؤtiihi أjrا cظima ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu rabbi ku caddeeyey aayaadan in badan oo hadalka bini aadamka ahi inaanu khayrba ahayn in badan oy ku faqaan amba maaragtay labaha qof ha noqoto amba ha ka badnaadaane khayr la-aan badan baa ku jirta hadalka dadku haddii aanu ku saabsanayn intan ilaahay ka soo reebay laa khayra khayr ma ahaanin ama kuma sugnaanin fii kathiir in badan khayr kuma jiro intaa badanoo min najwaahim min najwaahum dadka faqooda ah laa khayr khayr ma ahaanin aba khayr kuma sugnaanin fii kahiir wax badan khayr kuma sugnaanin markaa kashife intaa badanoo min najwaahum dadka faqitaankooda ah ay faqayaan ilaa man qof faqii mooyaane ilaa najwaa man mid faqitaankii mooyaane amara faraya amba mid ay isku farayaan mooyaane bisadaqa sadaqada isku farayaan ilaa man ay ilaa najwa man qof fiqidii mooyaane amba fiqitaankii mooyaane maxay uu ku faqayo amba ay ku faqayaan ilaa man ay ilaa najwa man mid fiqitaankii mooyaane amara faray oo ay isku amrayaan maaragtay bisadaqa sadaqad mid ay isku amrayaan mooyaane aw amase macruuf bimacruuf wanaag mid ay isku farayaan mooyaane aw amase islaax mid ku saabsan mooyaane hagaajin amba dhexdhexaadin bayna annaas dadka dhexdooda la dhexdhexaadiyo aw islaax dhexdhexaadin mooyaane bayna annaas dadka dhexdooda la islaaxinayo oo la hagaajinayo haddii waxyaabahan lagu foqo ayaga khayr baa ku sugan baa allah yidhi subxaanahu wa tacaala waman qofka yafcal sameeya daalika kaa khayrku ku sugan yahay ee ah in sadaqad laga wadatas laga wada tashado wanaag laga wada tashado islaaxin dadka la dhexdhexaadiyo laga wada tashado waman yafcal qofka sameeya daalika arrimahaa saddexda ah qofka sameeya maxayna u sameeya ibtigaaa mardaati illaah ilaahay raalli noqoshadiisa doonid uu doonaayo qofku daraaddii hadduu u sameeyo wa mafcuulu lahu ibtigaaa mardaati illaah alleh raalli noqoshadiisa doonis uu doonaayo qofku haddii uu u sameeyo fasawfa mar dambe ayaa nu'tii aanu siin doonaa hi qofka ajraa ajar baanu siin doonaa cadiima weyn oo bimacnaa qofku haddii uu sadaqada ilaahay daraaddii ula jeedo macruufka ay dardaarmayaana la dartii ma arkaysaa islaaxa alla daraaddii hadday ula jeedaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waanu ka abaalmarin doonaa waman qofka yushaaqiq khilaafa macnaa dhinac mara weeye yani fasaara fii shiqin washarcu fii shaqin aakhar macnaa qofka dhinac mara weeye allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waman qofka yushaaqiq khilaafa alrasuula rasuulka qofka khilaafa min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday dabadeed min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday dabadeed lahu qofka alhudaa hanuunku intuu u cadaaday dabadeed macnaa qofka qaada dariiq aan ahayn kan shariicada ilaahay rasuulkiisu uu la yimi ee isaguna dacal istaaga sharciguna dacalka kale camdi balaagi min bacdi maa tabayan macnaha wuu hubaa oo waa arrin u caddaatay iyadoo xaqu u caddaaday oo waadix yahay qofka sidaa yeela wayattabic raaca wayattabic raaca hayra sabiili lmu'miniin mu'miniinta dariiqooda mid aan ahayn wayatabic raaca gayra sabiili lmu'miniin mu'miniinta dariiqooda mid aan ahayna raaca macnaa waa mulaasim sifadii hore un oo macnaa allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala qofka khilaafa dariiqa mu'miniinta mid aan ahayna mara oo ma arkaysaa mukhaalafadu uu qofku ilaahay rasuulkiisa uu khilaafo mararka qaarkood waxay noqon kartaa nas maaragtay shaarica ka sugnaaday ayuu khilaafkiisu uu qofka mararka qaarkood u noqon karaa mararka qaarkood qofku waxa uu khilaafi karaa ummaddu shay ay ku ijtimaacsan tahay oo la hubo ijtimaaceeda oo la ogsoon yahay yacni mid ijmaac sugan oo xaqiiqiya inuu yahay waayo dee ummaddani waa mid loo damaano qaaday inay ka ilaashan tahay amba macsuuma ay ka tahay inay khaba ku kulmaane oo ilaahay baa ku sharfay subxaanahu wa tacaala iyo weyneynuu rasuulkiisa weyneynayay buu sidaa u yeelay qofka taa la yimaada ee ilaahay rasuulkiisii khilaafa iyadoo hadigu u cad yahay dariiqa muuminiinta mid aan ahaynna mara ayo jawaabtii waa tan nuwallihi waxaanu la xidhiidhinaynaa nuwallih waxaanu la xidhiidhinaynaa oo aanu xigto iyo weli uga dhigaynaa maa kii baanu la xidhiidhinaynaa tawallaa uu ka weli dhigtay amba uu la xidhiidhay waxa uu ku bedeshay ayuun baanu raacinaynaa wa nuslih waxaanu gelin doonaa wa wanuslihi waxaanu gelin doonaa jahannam jahannamana waanu gelin doonaa wasaaat ayada ayaana u xumaatay amba ugu xun masiira meel loo noqdo marka allah wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala dariiqaa mid aan ahayn qofka haddii uu maro waxaanu ku abaalmarinaynaa isagoo wuxuu ka ehel dhigtay weeye oo haddii aada hadiga rasuulka ilaahay aada khilaafto ood xumaan la timaado waxaa lagu qurxinayaa un shaygaa xun ayuunbaad un shay wanaagsan aada u arkaysaa waa istidraaj lugoyn baa la yidhaahdaa oo aayaadkii kalea lamid ah falamaa zaaguu azaaga allaahu quluubahum macnaa markay leexdeen ayaa ilaahayna quluubtoodii duway wa nadaruhum fii duqyaanihim yacmahuun darnii fadarnii waman yukadibu bihada alxadiidi sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun macnaa waa laguu qurxinayaa markaasuun baad adigoo karkaarka weydaarsan aada moodaysaa inaad xaq ku taagan tahay halkay sama ka tidhaahdo nin weyni halkuu u ambaday reerkoodunbuu u haystaa adigoo bidac iyo khuraafo iyo balaayo iyo lunsanaan ku jira ayuunbaad ku dul dhimanaysa bal eeg kuwa kugu haysta markaad sunnaha u sheegto inay kuguba janno tegayaan ma arkaysa inay kuguba janno tegayaan bay u haystaanoo karkaarkaa la weydaariye allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo haddii aan laga toobadkeenin weeye amba lagu baxo an yushraka u shariig yeelid bihi isaga loo shariig yeelay alle ma dhaafo wayakfiru wuu dhaafaa alle maa duuna daalika kaas shirkiga ah wixii aan ahayn wayakfiru wuu dhaafaa maa duuna daalika ay maa duuna shirk shirki wixii aan ahayn ba ilaahay wuu dhaafaa subxaanahu wa tacaala liman buu u dhaafaa yakfiru buu ku tacalluqayaa liman qof buu u dhaafaa yashaa alla uu doono subxaanahu watacaala waman qofka yushrik u shariig yeela billaah alle qofka u shariig yeela faqad dalla wuu lumay qofkaasi dhab ahaan xarafka qad la yidhaahdaa macaanidu faa'iideeya waxaa ka mid a ah taxqiiq iyo taqliil intaba wuu faa'iideeya marka faqad dalla wuu lumay dhab ahaantii qofkaasi dalaala lumid ayuu lumay baciida fog baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala in yadcuun maa yadcuuna intani naafiyadii weeyi in yadcuun ay maa yadcuuna ma caabudaan min duunih ay min duuni illahi alla sokadii ma caabudaan ilaa inaathaa wax dhadig mooyaane qaar dhadiguunbay caabudaan oo waxaan dhadigay caabudayaan muxuu yahay culimada qaarkood waxay yidhaahdeen inaaskani waa alawsaan oo waxyaabahan ay caabudayaan ibnu jariir oo kale baxaaj in yadcuuna ay maa yadcuuna ma caabudaan kuwan ahlu shirki min duunihi min duuni illaahi alla sokadi ilaa inaasa wax dhadig mooye wax kaleba ma caabudaan oo masalan malaa'igta oo kale waa banaatullah bay odhan jireen waa hablo ilaahay dhalay wa inamaa nacbuduhum liyuqaribuuna ila allahi sulfa saasun bay maaragtay ka dhignay mararka qaarkood waxyaabahan ay caabudi jireen ay sasawiraan waxay u ekaysiin jireen hablo ayaa la yidhaahdaa markaasay silsilada iyo wax u xidi jireen oo ay ku qurxin jireen asnaamtii ay caabudi jireenna magacyadoodu dhadigaasuun bay ahaayeen sida afara'aytum allaata waalcuza oo wax dhadig oo kale wajacalu malaaikata wajacalu lmalaa'ikata aladiina hum cibaad araxmaani inaatha ma arkaysaa marka inaas bay caabudayeen mufasiriinta qaarkood baa leh ilaa inaatha wax dhintay mooyaane wax kale ma caabudaan yani mawta ma arkaysa qaar dhintay un bay caabudayeen oo xasan albasri oo kale wuxuu lahaa alinaathu waa kullu shayin mayitin laysa fiihi ruux way ku fasireen calaa ayati xaal amba magaca ha ka dhadigaadaan amba ruuxdaba ha ka dhadigaadaane allah waxyaabaha ay caabudayaan waxaa ka mid a ah ee ahlu shirkiga qaarkood ay caabudayaan ilan qaar ambiyada caabuda iyo qaar saalixiinta caabuda iyo kuwa malaa'igta caabuda ayaa jira qaar ahlu shirkiga ka midii inay caabudaan wax dhadig ayaa alle subxaanahu wa tacaala uu ku caddeeyey aayadan wain yadcuun ay maa yadcuuna ma caabudaan ilaa shaydaana shaydaan mooyaane wax kale ma caabudayaan shaydaankaasoo mariida buruxsan uu qaawan yahay ilaahay daacadiisaba uu ka qaawan yahay mariida qaawan amba muruxsan bay caabudayaan waa finish haddii la yidhaahdo shajarat lmardaa waa geed bilaa caleena adigaba intaan garhka soo bixin amrad baa lagu yidhaahdaa bimacnaa garh marihi tahay markaa mariida muruxsan oon khayrba lahayn oo bilaa khayr baa la yidhi subxaanahu wa tacaala ka sifee shaydaankaasiyo lacanahu allahu alle uu nacdalay shayddaanun bay caabudayaan ilaahna wuxuu ballan kaga qaaday inaanay caabudin alam achad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayaan shaydaankaasoo lacanahu allahu alle uu nacdalay shaydaankaasoo sifo labaad ka dhig shaydaankaasi oo qaala yidhi qaala tacaala xaakiyan can ibliis saasaad odhanaysaa qaala tacaala xaakiyan can ibliis ilaah isagoo kaa ka warramaya rabbi wuxuu yidhi oo waqaala yidhi shaydaankaasoo waqaala yidhi adiga ayaan kugu dhaartaye alle ayaan ku dhaartaye la laattakhidanna waxaan ka yeelan doonaayoon ka yeela ku yeelan doonaa min cibaadik ilaahayow addoommadaada xaggooda waxaan ku yeelan doonaa amba aan ka yeelan doonaa nasiibaa qayb qaybtaasoo mafruuda la jaray la gooyey kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan buu leeyahay oo uu duufsanaya oo inta naarta gelaysa shaydaankaasoo waqaala yidhi laatakidanna wallahi laamkan ma arkaysaa jawaab uu yahay laatakidanna waxaan ka yeelan doonaa ayaan ka yeelan doonaa min cibaadika addoommadaada xaggooda nasiibaa qayb mafruudaa la jaray saasuu leeyahy wallaahi laudilanahum waan lumin doonaa oo waan lumin doonaa can ilxaq xaqa ayaan ka lumin doonaa wala umanniyannahum waan yidi diilo gelin doonaa oo waan yidi diilo gelin doonaa oo maaragtay ammaani beena baan ku yidi diilo gelin doonaa wala aamuranna waan amri doonaa oo waan amri doonaa hum ayaga muxuu amrayaa albadka jarjarid baan amri doonaa oo markaan arko fala yubatikunna way googoyn doonaan oo way googoyn aadaana alancaami xoolaha dhagahooda ayay jarjari oo intay dhagaha xoolaha dildillaaciyaan bay asnaamta u waqfi doonaan oo waa baxiiradii amaba dhagaha xoolaha ay jarjari doonaanoo marnaba ma bannaana wala aamuranna waan amri doonaayo waan amri hum ayaga waxaan amri doonaa takyiir doorin ay dooriyaan diintooda iyo jidhkoodaba oo falayugayirunna way bedeli doonaan oo way bedeli doonaan khalqa allahi alle abuuridiisu siduu wax u abuuray bay doorin doonaan khalqa allah ayay doorin doonaan oo bimacnaa alle siduu iyaga u abuuray ayay bedeli doonaan oo culimada qaarkood xoolahay dhufaani doonaan bay yidhaahdeen qolyaha qaarkood iyagaaba jidhkooda bedeli doono oo ilkaha qorqori doono oo maaragtay sunnayaasha qorqori doono oo timaha timo ku lari doono oo waxyaabahan dee ay sameeyaan duulkan iska leexsani ayay la iman doonaan oo doorintaasay la iman da culimada qaarkood oo khalq allah kuba fasiray baa jira diin allah ilaahay diintiisa ayay bedeli doonaan oo fitradii allah uu ku abuuray iyo toosnaantii ayay bedeli doonaanoo waxay cuskiyeen aayaddii kale faaqim wajhaka liddiini xaniifa fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah laa tabdiila khabarkani waa bimacna alinshaa ay laa tubadilu ha bedelina khalqa allah marka fidrada alla idinku abuuray ha doorinina culimada kuwa ku fasirayna way jiraano xadiidkii markaa abi hurayra uu wariyay ee saxiixeynka ku jirayna ku fasiray sidaasay yeeli doonaan allah wuxuu yidhi waman qofka yatakid ka dhigta ashaydaana shaydaanka qofka ka dhigta waliya weli qofka ka dhigta mid wuxuu yidhi ehel min duuni illaahi alla sokodi faqad khasira dhab ahaan qofkaasi wuu khasaarooday khusraana khasaarid ayuu khasaaray khasaarahaasoo mubiina cad yaciduhum waa uu yidhi diilo gelinaya been buu u sheegaya yaciduhum wuxuu u yaboohayaa shaydaanku been kadib mafcuul labaad bay u baahan tahaye wayumaniihim waanu yidhi diilo geliya hawo iyo waxaan khiyaaliya ayay maaragtay ayuu ku laraayo ku beeraa wamaa yacidu u yaboohi maayo hum ayaga ashaydaan shaydaanku uma yaboohayo amba uma ballan qaadaayo ilaa huruuraa lugooye mooyaane lugooyo ilaa huruuraa lugooye mooyaane amaba dagid waa qaldid ara haddii la yidhaahdo wukeedi macnaa waa dagidda weeye uu lugoynaya ulaaika kuwa shaydaanku duufsaday ma'waahum hoygoodu jahannam weeye walaa yajiduun mana heli doonaan canhaa jahannamo xaggeeda kama heli doonaan maxiisaa meel ay uga leexdaan ama meel ay uga cararaan ma heli doonaan ba allah yidhi subxaanahu wa tacaala markaa maxiisku waa mafar meel ay uga baydhaan ay uga baxsadaan heli maayaan baa ilaahay la yidhi subxaanahu wa tacaala sica iyo manduux iyo meel ay kaga badbaadaan walaa yajiduuna ma heli doonaan canhaa xaaluka min xaggeeda jahannamadaasi maxiisa meel ay uga leexdaan ay uga baydhaan waaladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wacamiluuhu sameeya amba sameeyey alacmaala acmaasha mafcuulkaad qadaraysaa acmaasha alsaalixaati waa sifadiie sanudkiluhum kuwaana waxaanu gelin doonaa jannaat jannooyin baanu gelin doonaa tajrii ay qulqulayso min taxtihaa dhexdeeda ay qulqulayso alanhaar togog ay qulqulayaan khaalidiina xaalay ku waari doonaan fiihaa jannada dhexdeeda abadaa weligood wacd allah waa masdaru lmu'kidu linafsih wacd allah ay wacada allahu alla uu u ballan daalika ka wacdaa ballanqaadid xaqa ay waxaqahu rabbi wuu sugay kaa xaqaa sugid ayuu sugay wacdigaasoo xaqa ah waa mu'akidun ligayrihi amba waxaad tidhaahdaa wacad allah alle ayaa kaa u yaboohay subxaana wacad allahu rabbi wuu yabohay dalika kaa wacdan ballanqaadid ballanqaadisaasoo xaqa ah ee wamankuma istifaamtani waa bimacnaa laa taxaddi baa ku jira wamankuma asbaqu ka run badan min allahi alle yaa ka run badan qiila ay qawla waa masder un qiil iyo qawl waa isku mid qiila xagga hadalka alle yaa ka run badan qiila ay qawla aayaddu waa min aayaati sifaat marka ilaahay kalaamkiisa subxaanahu watacaala ayaa loo daliishadaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala xilligu doono uu hadlo ayay daliilu tahay oo ilaahay sifatulkalaam buu leeyahay layse ma ahaanin aakhada ismiga laysadaa qadaran bini aadamku waxay iska sheegtaan uun arrintu inay ahaa inaanay ahayn ayuunbaa ilaahay halkan ku sheegay laysa ma ahaanin xaqiiqada iyo dhabtu biamaaniyikum waxaad iskaga yidi duuloonaysaan amba hawadiinna ma ahaanin walaa amaaniyi ahli lkitaab ahlilkitaabku waxay ku idi duuloonayaanna ma ahaanin ba alley subxaanahu watacaala oo dadku inay isuba faanaan oo midba wuxuu doonto uu iska sheegto maaha macnaha aayaddu wuxuu fasirayaa waxaa fasiraya un qowlka yidhaahda diintu inaanay ahayn taxalli iyo tamani toona waxuu qofku iska sheegto oo isagu u isa siiyo uun laakiin islaamku waa maa waqara fi lquluub wasadaqathu lacmaal ayuu noqonayaa macnaha ah haddaynu soo ururino xaqiiqadu waxa weeye qofna wuxuu isagu iska sheegto maaha inuu sheegashada uu ku helayo bimujaradi dacwa inuu qofku wuxuu sheeganayo uu ku helayo maaha mid kastoo isagu sheegta inuu cala alxaq yahayna macnaheedu maaha in qowlkiisa la dhegaysanayo sheegashadiisa amba ama dacoodkiisa lagu dhagaysanayo xataa yakuna lahu min allahi esh burhaan waa in qofku daliil cad oo isbaatinaya dariiqiisan iyo manhajkiisani iyo waxaan uu sheeganayaa inuu sax yahay waa in loo helo marag marag daliil min allah laakiin in cid waliba waxay doonto iyadoo ay iska tolato darajaday doonto ma soconayso laysa ma aha nin baa la yidhi subxaana wa tacaala xaqiiqada iyo maaragtay arrimuhu arrinkuba biamaaniyikum idinku waxaad iska yidi dilanaysaan walaa amaaniyi lkitaaba ahlilkitaabku waxay iska yidi dilanayaan ay iska haweysanayaan maaha ee arrinku waa sidan ee man yacmal qofka sameeya suu'a xumaan qofka sameeya yujza waa lagu abaalmarin majhuul buu ku binaysan yihi yujza waa lagu abaalmarin bihi xumaantaa uu la yimi walaa yajid mana heli doono yujzaya ku walaa yajid mana heli doono lahu ay linafsihi baad odhanaysaa naftiisa uma heli doono min duuni illaahi alla sokadii waliya mid arrintiisa maamula iyo walaa nasiira mud uhiiliya toona waman yacmal qofka sameeya min asaalixaat ay camalan camal qofka sameeya camalka oo min asaalixaati saalixaadka ka mida min dakar xaal uu yahay qofkaasi mid labna sameeya aw unthaa xaala kawnihi unthaa xaal uu yahay mid dhegdhig qofka sameeya walxaalna sameeya camalkaasi shardi weeye walxaalna sameeya huwa isagoo mu'min uu yahay fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna waxay geli doonaan aljanna janno ayay geli doonaan walaa yudlamuun lagamana dulmiyi doono naqiira qadra naqiir lafta timirta daloolkeeda muggeed waa naqriga oo halkay daloolka ku leedahay irbada yar naqiira laftimireedka daloolkeeda lagama dulmiyi doono war ma arkaysaa markaa camalkii wuu fogaaday ma og tahay wa min akarin aw unfa wahuwa mumin ma arkaysaa taasuu helayaa baa alla yidhi subxaana wa tacaala waman qof oo axsanu yaa ka wanaagsan diina yaa ka diin wanaagsan tamiis waxaa lagu nasbiye weye waman kuma axsanu ka wanaagsan diina yaa ka diin wanaagsan miman qof yaa ka diin wanaagsan aslama dhiibay wajhahu wejigiisaba u dhiibay lilah alla u dhiibay walxaalla wejigiisa dhiibay huwa isagoo muxsin mid samafala uu yahay oo watabaca raacay millata ibraahiima ibraahim diintiisa muwaafiqa ku ah tan islaamka waafaqsanna raacay yaa ka diin wanaagsan xaniifa xaaluu yahay ibraahim kii leexday ee diin kastaoo baatila ka baydhay una leexday diinta xaqa ah amba xaniifa xaala kawnihi xaniifa xaaluu yahay kii toosan ee mustaqiim ah marka ilaahay wuxuu yidhi wahuwa muxsin macnaa camalkiisa wuxuu ku raacay ilaahay wuxuu jideeyey subxaanahu wa tacaala markaa waa laba shardi wey laa yasixu camalu caamilin biduunihima macnaa camalkaagu waa inuu khaalis yahay khaalisan sawaaba alkhaalis maxaa loola jeedaa an yakuuna lilah camalkaaga alla dartii waa inaad u qabato sawaabkuna an yakuna mutaabican lishariicati illah fayasixu daahiruhu bilmutaabaca camalkaaga daahirkiisu wuxuu ku ansacayaa mutaabacada haye wa baatinuhu bilikhlaas baatinkiisuna intiisa qarsoonna ikhlaaska famataa faqada alcamalu axada haadayni sharطayni fasad mar wuu baaba'aya waxba ha istaanin waayo faman faqada alikhlaasa kana munaafiqa waa dadkan dadkun istusa waman faqada almutaabaca kana dalan jahila daalan jaahila mid lunsanoo jaahilun buu noqonaya marka adoon cidlaha ku taagi haddaani orba hayn iska soo same waxbay doondoonayaan mo allahuma watakada allah wax alla waxaa la samaynaya hihaada socota maalintii mawta aada maqasho iyo salaado la gala iyo soom la soomay baa axtanash noqon doona walxaal huwa muxsin watadaca uu yahay millata ibraahima xariifa baabun baa waxa alle ku ibtileeyey waxaa nebi maxamed rabiba ku adoonsan nebi maxamedna aada u samay waitakada allahu alla wuxuu ka dhigtay ibraahiima khaliila iyaduu doortay baa alla ka dhigay subxaana wa tacaala walilah rabbi baa iskale kana majruurku waa khabarkii oo muqadama ma waa min alfaadi lcumuum wey maa fi samaawaat saadka waxa ku sugan rabbi baa iskale wamaa kina alla ayaa iskale fi lardi rabbi baa iskale wey hadda labadaba waxaa jira alla iskale ma ogti ciddii aad le wax ku dhaha adigu uraad wa kaana allahu alla wuxuu ahaa yahayna bikulli shay shay walba muxiibaa allaha koobay wey subxaana wa tacaala markaa dadka waa inay sunaa la ilaaliyo wayastaftunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow fi nisaa haweenka ayay arrimahooda ku weydiinaya waa haweenkaynu xagga hore ku soo maray haweenkii agoonta aawey ee qul waxaad tidhaahdaa allahu alle ayaa yuftiikum idin cadayn doona oo idinka fatwoon doona fiihinna haweenka xaalkooda waa kuwii aytaamta ahaa qisadan awalkeeda waxaynu ku qisadan suuradda awalkeeda aynu kusoo marayo waa kii ilaahay subxaanahu watacaala dee sheegay mar haddii cadaalad darro laga baqanayo hablii agoonta amaha ee mas-uulka ka ahaayeen inaanay haynin waa inaanay guursanin wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa daaba lakum min annisa fatwaana xaggaa hore ayaynu ku soo maray wayastaftunaka waxay ku weydiinayaan fi nisaa haweenka shanigooda iyo xaalkooday wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa allahu alla ayaa yuftiikum rabbi baa idin caddayn doona fiihina xaalkooda waa kii awalka baqara alle ku caddeeyey wamaa ah, allahu yuftiikum taa ku cadaf damiirka alle u noqonayo wamaa mid baa idiin caddayn doona iyo tulaa lagu akriyi doona calaykum korkiina fi lkitaab kitaabka dhexdiisa oo aayaddaa ilaahay ku tilmaamay inaanay dee hablaha agoonta ay mas-uulka ka yihiin guursan haddaanay u cadaalad samaynayn fii yataama nisaa haweenka agoonta ah na maaragtay idinka fatwoon doona fii yataama nisaa haweenkii agoonta ahaana idiin caddayn doona weeye oo idinka fatwoon doona allaati haweenkaasoo laa tu'tuuna aydaan siinaynin hunna iyaga maa kii aydaan siinaynin kutiba loo qoray lahunna ayaga oo watargabuuna aad macaysaan an tankixuuhunna an unbaad qadari kartaa markaa necbaansha marad ku fasirayso oo laa tu'tuuna aydaan siinayn hunna ayaga maa kii kutiba loo qoray lahunna ayaga oo watargabuuna taasoo laa tu'tuuna aydaan siinayn hunna ayaga maa kii aydaan siinaynin kutiba loo qoray lahunna oo inagii dee qisada haddaynu is xasuusino xadiidkii caaisha ku soo mara ee ahaa ninku wuxuu hayn jiray inan yaroo agoona yatiima welina wuu ahaa marka maalkeeda iyo iyadaba wuu hayn jiray marka hadday qurux badnaato iyada iyo maalkaba wuu isku darsan jiray meerka hablaha lamidka ah laga bixiyana kamuu bixin jirin hadduu nacay foolxun tahayna maalkeedana wuu iska haysan jiray cid kale inay guursatana waa uu diidi jiray markaa waa kii horaa laynoogu soo cadeeyey maa kutiba lahuna wixii loo qadaro aydan siinayn oo watargabuuna aada nacaysaan an tankixuuhuna inaad guursataan can baad odhanaysaa can an tankixuuhuna haddaad doonto waxaa odhan kari watargabuuna aada jeceshihiin watargabuuna aada jeceshihiin an tankixuuhuna ay fi an tankixuuhuna inaad guursataan markaa jeclaanshaha fi buu ku tacadeeya wlmustadcafiina iyo kuwa la taag daraystay buu alla idinka fatwoon doonaa ee xukunkooda idin caddayn doonaa oo min alwildaani caruurta ah oo ilmaha yari inanka yari mar haddaanu awoodba yeelan dhaxalka may siin jirin oo yuusiikum llahu fii awlaadikum buu alla ku caddeeyey iyagana xaalkooda wa an taquumu maxalunisba iska rido waxaad tidhaahdaa wayaamurukum alla wuxuu idin farayaa qadar wayaamurukum alla wuxuu idin amrayaa an inaad maaragtay u samaysaan amba aada isku taagtaan lilyataamaa kuwa agoontaa inaad ku maamushaan bilqisti wayaamurukum wuxuu idin amrayaa an taquumuu inaad ku maamushaan lilyataamaa kuwa agoontaa bilqisti cadaalad inaad ku maamushaan baa rabbi idin amrayaa weeyi oo hadday qurux leedahay aad sidaa ku guursateen amba aada maalkoodaba aad haysaan wamaa tafcaluu waxaad samaysaan shardiyan weeyi wamaa tafcaluu waxaad samaysaan oo min khayrin ah faina allaha alle kaana wuxuu ahaa yahayna bihi kaa aada samayseen rabbi wuxuu ku yahay caliima kii ku cilmi badane ogsoon weeye wain imra'atun haweeney intaa shardiyo weeye iska ilaaliyo inta badan dee naxwihii waad garan karaysaayo laguma xigsiiyo ismi bay yidhaahdaane ficilkaa dambe mid la noocaad u qadaraysaa wain khaafat waayo imra'atun waa faacil weeye wain khaafat hadday ka baqato imra'atun haweenay khaafat waa ishtiqa maaragtay unbaa meesha iska jira ee iska wad wain khaafat hadday ka baqato imra'atun haweenay khaafat iska celiyo haddana khaafat haddii ay uga baqato min baclihaa ninkeeda bacliga waxaa la yidhaha sayid dad ragnimada iska qaado naagtu ay ku maamulato baa tahay bacligu waa sayid weeye ma og tahay marka waa in haweenaydii la maamula akhaafat hadday uga baqato min baclihaa ninkeeda sayidkeeda madaxeeda nushuustaasan taagid oo odayga hadalka ka yaro xidho amba iska saraysiiyo nushuustaasan taagid aw amase icraaba kateedsi aw amase icraaba kateedsi iyadoo uu ka jeestay waxoogaa dee uu maaragtay inay gabowday iyo falaa junaaxa dembi ma ahaanin calayhimaa labadaa isqaba korkooda dembi kuma sugna kuma ahaanin an yuslixaa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdooda an yuslixaa inay hagaajiyaan baynahumaa sulxa waa isulmasder amba masderkiiyo sulxan ay islaaxa amba waa masderkiiyo sawaaidii la xadfay an yuslixaa baynahumaa islaaxa hagaajin inay hagaajiyaan wax dembigi kuma jiro oo ay ku tidhaahdo warniyahow haddaan gaboobay waxba hay furin waan kula joogayaaye habeenkaad ila seexan lahaydna taadaa kale iskala joogjoog hadday ku tidhaahdo amba maalba amba masaariifta amba qismada wuxuunay kaa dayso si ay odaygeedu u kasbato aqbalku isna ka aqbalayo iyo soo jeedinteeda midna dembi kuma laha heshiis bay iska gelaysaa ee odaygeedii bay ku kasban wasulxu heshiiska ayaa khayr khayr badan wa uxdirat waxaa lagu joogteeyey al anfusu nafihii waxaa lagu joogteeyey ashuxa bakayltinimo xaadirun buu ku yihi waa naftii bini aadamkaaba nooca iska ah waxdirat waxaa lagu joogteeyey alanfus lafihi amba nafihi waxaa lagu joogteeyey ashuxa bakayltinimo ee wain tuxsinuu haddaad samafashaan ixsaanku idinka hor joogsanayaa buklige oo watataquu allana aad ka baqataan fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaa yahayna bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiira ilaaha xogogaalka ku ah weeye walan tastadiicuu kariba maysaan ma kari doontaan ba alla yidhi an tacdiluu inaad u cadaalad samaysaan bayna annisaa haweenka aad qabtaan dhexdooda walow xarastum aad kuma dadaashaane xaggee ayaan laga cadaalad samayn karaynin oo xagga qalbiga weeye waxoogaa midunbaa dee ku dheganuglaanaysa ama dee si uun dhinac baad iskaga yara janjeersanaysaa laakiin wax adiga maaragtay aanad qaban karin weeye walan baaba ilahay yihi walan tastadiicuu maba kari doontaan ma kari doontaan an tacdiluu inaad u cadaalad samaysaan bayna annisaa xagga jeclaanta inaad ugu cadaalad samaysaan walow xarastum aad kuma dadaashaan inaad u cadaalad samaysaane midunbaad maaragtay waxoogaa xaggeeda aad u janjeersan waa xagga qalbiga ficilka maaha iyo jiifka iyo qismada waxaasoo dhani wadaado waajib bay kugu noqonaysaa waa guuldarro haysan jirtay ma og tahay falaa tamiiluu ha leexanina baa rabbi yidhi falaa tamiiluu ha leexanina kulla lmayli masterkay mastarkay qaadataye kulla lmayli leexasho dhammaanteed ha leexanina oo mid dhinaceeda ha wada baydhina oo haddaad wada leexataan fatadaru aad ka tagtaan ha taad ka leexateen aad ka tagtaan kalmucallaqa xaala kawnihaa kalmucallaqa xaal ay la mid tahay mid la deldelay oo kale lasoo laalaadiyey lana qabin lana furin oo markaa fatadaru haadaasi waxaynu ku nasbinay anan oo jawaabtii falaa tamiiluha leexanina kula lmayli leexasho dhammaanteed ha ka leexanina taadnacdeen oo haddaad leexataan dhammaan fatadaru aad ka tagtaan ha amba waxaad tidhaahdaa fatadaru falaa tadaru oo markaa nahyigaba maaragtay fatadaru falaa tadaru ha ka tegina ha taa ka yara janjeersateen kalmucallaqa xaal ay la mid tahay mid lasoo laalaadiyey mid aan lana qabin lana furin khatar weeye halkaasi inbuu iska degayaa oo inkaar bay qabaan nimanka wadaadada weliba khaasatano reerkii aan qoyskaan fadhiyey unbuu ku odhanaya qoyskaan fadhiyey kari haddaad hagaajisaan ood reerkii islaaxaad samaysaan oo watattaquu alla aad ka baqataan ilanalla ka baqashadiisa u baahan tahay fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday hafuura allaha dembi dhaafida badan weeye raxiima ee naxariista badan leh maaha tacadi iyo xadgudub in qaarkood lagu sameeyo waa arrin aada iyo aada u khaldan weeye marka waa inuu qofku cadaalad sameeyo haddii kale maalinta qiyaamaha waxaad iman doontaa adiga oo kala dheer wain yatafaraqaa hadday kala tagaana isqaban waayaan labadii qof wain yatafaraqaa hadday kala tagaanna yugni llahu alla wuu qaniyayn doonaa wuu qaniyayn doonaa kullan mid la arkaba min sacatihi xagga fadligiisu ka qaniyayn doonaa wain yatafaraqaa hadday kala tagaanna yugni llahu alla wuu qaniyayn doonaa oo maaragtay hodan buu ka yeeli doonaa kula mid la arkaba kula min arajuli wasawja min saacatihi xagga fadligiisuu ilaahay ka haniyayn doonaa wa kaana allahu alla wuxuu ahayaa ina waasica ilaah maaragtay fidsan ee fadligiisu ballaaran yahay xakiima aan qaldamin wey allah wuxu uhi subxaanahu watacaala walilah alla ayaa iskale maa fi samaawaati saadka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi waxa ku sugan wallahi laqad wasaynaa waxaanu amaray aladiina kuwii waxaanu faray uutuu la siiyey alkitaaba kutubta la siiyey alkitaab waa tiisiima horta ay lkutub kuwii la siiyey waxaanu amaray min qablikum idinka hortii la siiyey iyo wa iyaakum idinkaba an ittaquu llaha antan waxaa la yidhaahdaa mufasira waayo wasiyada ayaa bimacnaa hadal ah an ittaquu llaha ey ittaquu llah alle ka baqda baanu faray an ittaquu llaha alle ka baqa baanu amaray wain takfuruu haddaad kufridaan idinka iyo kuwii horaba fa ina lilaahi alla wuxuu leeyahay maa fi samaawaat saadka waxaa jira iyo wamaa fi lardi arlada waxa ku suganba rabbibaa iskale wa kaana allahu alla wuxuu ahaa yahayna haniya ilaaha hodanka ah weeye ee khalqigiisa ka deeqtoomay xamiida waa allaha xaqa uleh in la ammaano amba mutayla ammaanida weeye amba allaha la weeye walilah allah ayaa iskale maa fi samaawaati waxa ku jira iyo wamaa fi lardi wakafaa billah ilaahay baana ugu filan subxaana ku kaafiya wakiila mid la cuskadoo la tala saarto iyo ilaalinba cidda isaga cuskatay ilaahay isku xidha ma og tahay huwa alqaa'imu calaa kulli nafsin bimaa kasabat weeye in yashaa hadduu doono yudhibkum wuu idin baabiin ayuha nnaasu dad yahow in yashaa hadduu doono yudhibkum wuu idin kaxayn wey ayuha nnaas wayati wuxuu keeni biaakhariina kuwa kale aakhar hadii la yidhaahdo khada kordhow la saaro waa mid kale aakhir hadii la yidhaahdona waa ka dambe biaakhariina kuwa kale ayaa la keeni doonaa weeye wa kaana allahu allana wuxuu hayhayna calaa dalika inuu idinkana idin baabiiyo ishaarada halkaasay ku dhacaysaa calaa dalika baabiintiina iyo keenida kuwa kale alla wuxuu ku ahaaday qadiira kii kara man qofka hawaab addunya adduunyada abaalkeeda fa cinda allah ilaahay agtiisa ayuunbuu ku sugan yahay hawaabu dunya iyada laftigeeda abaalka iyo alla agtiisunbuu yaallaa iyo walaakhira allawnka raadi maaragtay ilaahay baa markaa ku siinaya faraj wa kaana allahu alla wuxuu ahaada yahayna samiica ilaaha maqalka badan weeye subxaana wa tacala waxaad ku hadlaysaan maqla basiira ilaah arkaya weeye waxaad samaynaysaan ya ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow kunuu noqda ayaa la leeyahay kunu noqda ahaada qawaamiina kuwa ku taagan bilqisط cadaalad maaragtay shuhadaa waa khabaru bacd alkhabar weeye ha xaalaynin kunu noqda qawaamiina noqda kuwa ku taagan noqda bilqisط cadaalad cadaalad ka tegina shuhadaaan ahaada noqda markhaatiyo kuwa xaqa qiran noqda lilaahi alla dartiina maraga ogaan baa la dartii cadaalada ugu taagan oo kuwa u marag fura ilaahay daraadii noqda weeye markaasa ilaahay darteeda ula jeeda walow calaa anfusikum meesha kaanadii iyo ismigeediiba way isla maqan yihiin walow calaa anfusikum ay walow kaanat shahaadatu sidaa qadar walow kaanat shahaada marag furkaasi haba ahaato calaa anfusikum lafihiina korkoodaba ha ahaadee walow alaa anfusi walow kaanat shahaadatu calaa anfusikum aw alwaalidayni aw cala alwaalidayni labadaada waalid korkoodaba ha ahaatee wlaqrabiin cala alaqrabiin amaba ha ahaato kuwa qaraabada ah korkooda ee war hoy marag fur baa lagu yidhi ilaahay dartii maraga u fur in yakun hadduu yahay mashhuudu lahugu kaad marag furaysaa aba mashhuudu calayhigu in yakun hadduu ahaado kaad ku marag furaysaa laniya hadduu ahaado mid qaniya ood waxoogaa ugu xilanayso shilimadiisa aw amase faqiira uu yahay mid faqiira ood ka naaxayso haddaad ku markhaati furto inay arrintu ku caddaato war labadaba iskaga fur weeye oo waxba midna faqiirnimadiisa ha ugu turin midna qaninimadiisa ha ugu habran waayo faallaahu alle ayaa awlaa rabbi ayaa ku xaqnimo badan bihima labadaba e ilaahay baa subxaanahu watacaala ku xaqnimo badane oo iyaga kaaga xaqnimo badan oo waxa wanaagoodu ku jiro rabbi baa ogsoone labadaba kufur baa lagu leeyahy fallaahu alle ayaa wlaa ilaahay baa ku xaqnimo badan bihimaa iyaga minka adiga ayuu kaaga xaqrimo badan yahay waxba adugu ha turin aduu kana faqiirka maad dhigin waxba ha uga nixine marka uu faqiirku seeraha galo runta kufuro sheeg weeye ka qaniguuna wallaahi hadhowba waxoogaaga shilimadii ma arkaysaa guuldaro wey allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala falaa ttabicu ha raacraacina ha raacina alhawaa naf jeclaysi hawaha raacina maaragtay an tacdiluu maxaydaan u raacin an tacdiluu ay lianlaa tacdiluu si aydaan u leexanin waa min alcuduul laa min alcadli an tacdiluu nahyigaynu ka cilaynaynaa falaa tattabicu ha raacina alhawa ha raacina markaa nahyiga ku xidh iyo manhigaa kala duwan an tacdiluu ay lianlaa tacdiluu si aydaan u bayrin oo aydaan xaqa maaragtay uga leexanin hawadan haddaad raacdaan ma arkaysaa wain talwu haddii aad maaragtay aada leexisaan layiga waxaa la yidhahdaa duwidda maraggii wain talwu haddaad leexisaan maraggii ood maraggii qalloocisaan aw amase tucriduu aada ka jeedsataan oo aad maraggiiba diidaan inaad eh, furtaan ilan labada layigu waa taxriif ambaba aw tucridu aad kaba jeesataan oo tidhahdaan maragga ma furi mayno fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaa bima tacmaluun waxaad samaynaysaan khabiira ilaaha xogagaalka ku ah weeye ayuu rabbi ku yahay ya ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow aaminuu baa lagu leeyahy baleeg sabaadka ayaa laga hadlaya waa inaad ku sugnaato iimaanka weeye saasuu alla farayaa dhammaan fii jamiici sharaa'ic aliimaan ma og tahay arrintana ma aha min baabi taxsiili lxaasile waxaa la yidhaahdaa waa min baabi takmiili lkamil baa la yidhahdaa min baabi takmiili lkamili wa tathbiitihi walistimraari calayhi inaad ku sii sugnaato aaminuu rumeeya billahi rumeeya ku sugnaada iimaanka iyo warasuulih wlkitaabina rumeeya alladii kitaabka nazla uu ku dejiyey alle subxaana wa tacaala amba nazla uu ku soo daadejiyey rabbi tadciifkani wuxuu keenayaa tasriiq mufaraq munajam nazla uu kusoo daadejiyey iska daba keenay calaa rasuulihi uu kusoo dejiyey wlkitaaba kitaabkiina rumeeya aladii kitaabkii anzla uu dejiyey rabbi anzla baa halkan laga cabiray min qablu ay min qabli hada kitaabi min qablu oo mudafleyga xadfan ay min qabli hada kitaab kitaabkan horti alle uu dejiyey waman yakfur qofka ku kufriya bilaahi alle wa malaaikatihi ku kufriya wa kutubihi ku kufriya wa rusulihi alle rasuuladiisa ku kufriya walyawmi maalinta ku kufriya alaakhiri dambe faqad dalla waa uu lumay qofkaasi dalaala lumid buu lumay baciida fog oo durugsan baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey uma haddana kafaruu gaaloobay uma aamanuu haddana alla rumeeyey uma kafaruu gaaloobay uma ishtaaduu sii siyaadsaday kufra gaalnimada aayadda tarkiibkeeda bal sidan dheh ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey nabiyullaahi muuse caleyhi isagoo kuwii reer bani israa'iil uma haddana kafaruu gaaloobay ee markay weylkii caabudeen maaragtay gaalnimada u baxay uma haddana aamanuu rumeeyey ee ciise rumeeyey may waxaa tidhaha muuse haddana rumeeyey mar kale uma haddana aamanuu rumeeyey muuse uma kafaruu ku kufriyey ciise ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey muuse uma dabadeed kafaruu gaaloobay markay weylkii caabudeen uma haddana aamanuu rumeeyey ciise uma haddana kafaruu ku kufriyey nebiyullaahi ciise uma haddana istaaduu sii siyaadsaday kufra gaalnimo ee nebi muxamedna ku kufriyey lam yakun illaahu alle ma ahaanin liyakfira kii u dhaafi lahum kuwa walaa liyahdiyahum kii ku hanuuninna alle ma ahaanin sabiila ariiq bashir u bishaaree nebi muxamedow almunaafiqiina kuwa munaafiqiintaa ah, waxaad ugu bishaaraysaa bianna lahum ayaga inay u sugnaaday cadaaba cadaab inuu u sugnaaday cadaabkaasoo aliima oo xanuujiya aladiina munaafiqiintaasoo ka sifayso aladiina munaafiqiintaasoo yatakhiduuna ka dhigta alkaafiriina kuwa gaalada ah awliyaa sokeeye iyo ehel iyo xigtaba ka dhigta min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokodood intay mu'miniinta dhaafaan ayabtaguuna ma waxay ka doonayaan cindahum ay cinda alkafara gaalada ma waxay ka doonayaan agtooda alciza ma sharaf bay ka raadinayaan iyo awood faina alciza waxbay bay ka raadin faina alciza qale adkaanshaha iyo imtinaaca iyo qadarkaba rabbi lilah alla ayaa iskale jamiica xaalay tahayba asalka alcisa sifadani waa min sifaat illahi tacaala subxaanahu wa tacaala saddex macnayo un baanay keentaa mar waxay noqotaa cisat lqadar bay noqotaa oo rabbi subxaanahu wa tacaala mid qadar aanu cid kalena lahayn iyo sharaf aanu cid kalaba lahayn buu leeyahay cizat limtinaac baa la yidhaahdaa rabbi cidina ma beegsato oo ma raadsan karto waxaa kaloo la yidhahdaa cisat baa la yidhaahdaa oo ilaahay subxaanahu watacaala khalqigiisa wuu muquunayaayo madaxa ayuu ka jabiyaa cishadu saddexda nooc ay leedahayba rabbi baa iskale walilahi alcisatu walirasuulihi marka lagu leeyahayna waa cishe inuu ilaahay rasuulkiisa iyo muminiintaba ciseeyay uwey fa ina alciza adkaanshaha sharafta iyo beegsi la-aanta aan ciiba beegsanini lilaahi alla ayay usugnaatay jamiica ma kuwaasay ka raadinayaan ba alla yidhi agtooday cisho iyo sharaf ka raadinayaan gaalada waadiga arkay ee maanta loo kala dheeraynaya qolo waliba ay abaal ku qabi lahayd in maruun gaala ay soo hadal qaato walxaal miyay doonayaan ba alla yidhi subxaanahu kuwa ay agtooda sharaf ka raadinayaan qad nazala uu rabbi dejiyey calaykum korkiina uu ku soo dejiyey fi lkitaab kitaabka dhexdiisa alla uu ku soo dejiyey maxay an idaa samictum mukhafafan min athaqiiladii wey anahu sadhe an idaa samictum markaad maqashaan aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa haddaad maqashaan markaad maqashaan yukfaru xaal lagu kufriayo bihaa aayaadkani wayustahzau xaal lagu dheeldheelayo bihaa aayaadkaasi markaad maqashaan falaa taqcuduu ha fadhiisanina macahum ay maca alkaafiriina almustahsihiin kuwaa ilaahay aayaadkiisa ku kufriya ku dheeldheelaya la fadhiisanina xataa yahuuduu ilaa ay gudagalaan amba ay dabaashaan amba ay dhex galaan fii xadiid war hayrihi ilaahay aayaadkiisa kayrkood ah macnaa hala fadhiisanina wey wa haddaad maqashaano fii suurati lmaa waa kii ilaahay ku caddeeyey subxaanahu watacaala inaan duulka lala fadhiisanoo layskaga fogaado oo laga durko ma arkaysa allah wuxuu yihi subxaan kuwa alla falaa taqcuduu macahum hala fadhiisaninaba alla yidhi waa kuwa aayaadka ilaahay ku dheeldheela xataa yakuuduu ilaa ay gudagalaan fii xadiisin ay galaan hayri inakum idinku idan ay inqacadtum haddaad la fadhiisataan milahum kuwaasoo kale ayuunbaad noqonaysaan milahum ayuunbaad noqonaysaan wey marka arrin khatar badan wey waidaa ra'ayta aladiina yakuuduuna fii aayaatina fa acrid canhu waalku ilah ilaah subxaana iyaga oo kale ayuun baad noqonaysaa markaa ma ilaahay aayaadkiisa lagu quursanayo amba lagu xaqirayo hadegi ina allaha alla jaamicu lmunaafiqiin munaafiqiinta iyo walkaafiriin kaafiriinta kii ku kulmin weeye ina allaha alla jaamicu lmunaafiqiin munaafiqiinta iyo walkaafiriina tii ku kulmin weeye fii jahannama ayuu rabbi ku kulmin doonaa jamiica xaal ay yihiinba aladiina munaafiqiintaasoo yatarabasuuna suga bikum idinka idinla sugaya balaayo iyo dhibaato inay idin gaadho yatarabbasuuna bikum idinka idinla suga musiibo fain kaana hadday ahaato lakum idinka hadduu idiin ahaado fatxu nasri furid nasri iyo gargaar min allah ilaahay xaggiisa hadduu idinka ahaado qaaluu waxay odhan alam nakun miyaanaan ahaanin macakum kuwii idinla jiray miyaanaan ahayn wain kaana hadduu ahaado fatxiga linasrigu amba wain kaana hadduu ahaado dha lilkaafiriin kuwa kufriya nasiib iyagu hadday idinkaba adkaadaan oo mar xaggooda ay u wareegto guushu qaaluu waxay odhanay kuwa kufriyay ku odhan doonaan alam nastaxwid miyaanaan ka adkaanin calaykum idinka oo markii muuminiinta aan la socon aanud ka adkaanay soo idinkamaanaan qaalib noqonin dabadeed iskamaanaan kiin dhaafin wanamnackum soo idinkamaanaan hor joogsanin min almu'miniina kuwii mu'miniinta ah soo idinkamaanaan hor joogsanin oo idinma anaan basaasin oo galdalooladooda idinma anaan sheegin oo wahsi iyo maaragtay tamardarro inay ku sifaysan yihiin kumaanaan cadsi gelinin faallahu yaxkumu baynakum ilaahay baa xukum faallahu alla ayaa yaxkumu xukumi doona baynakum dhexdiina yawma alqiyaama walan yajcala allahu alla uma yeeli doono lilkaafiriina kuwa gaalada ah rabbi uma yixi doono cala almu'miniina mu'miniinta korkooda sabiila dariiq ay ku baabi'iyaan sabiila dariiq alla u yeeli maayo subxaanahu wa tacaala caliyu bna abi daalib isagu wuxuu leeyahay waa yowma alqiyaama arrintani oo sabiila u yeeli maayaan xujo ay kaga adkaadaan buu leeyahay culimada qaarkoodna waaba fi dunya weeyaanoo ilaahay gaalada kuma sallidi doono muuminiinta oo ma dabar jari doonaan istisaal bilkuliya lama marin doono muslimiinta walow xiliyada qaarkood habad jabaan oo ha laga adkaadaba eh mid lamaa taasi ma dhacayso wey sidaa darteed culimo fara badani aayaddan waxay u daliishadaan laba qowloo culimada leeyihiin kooda saxiixa ah addoonka muslimka ah inaanay banaanayn in laga iibiyo ka kaafirka ah ma arkaysa allah wuxuu yihi ina almunaafiqiina kuwa kufri caroolada qaba yukhaadicuuna allaha alla ayay shirqoolayaan oo khidaac bay samaynayaan khiyaamo oo islaam aanay qabin ayay muujisanayaan wa huwa allana khaadicuhum ka dhagraya weeye asalkaba waxaad ogaataa sifaatku marka la taagan yahay baabka sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ambaba sifadu mararka qaarkood waxay noqotaa sifatun madmuuma sifahunbayna hadday sifadu noqoto mararka qaarkoodna ay maxmuudo tahay ilaahay waa loo nisbayn karaa laakiin idlaaq ahaan looguma nisbayn karo oo masalan iminka makriga iyo istihzaa'a iyo khidaacan oo kale si mudlaqa ilaahay looguma nisbayn karo laakiin ilaahay subxaanahu tacaala cid khidaac samaynaysa iyo sirqool samaynaysa markuu sirqoolkoodaasi mid ka daran ilaahay xagga kale ugu rogo ee u suurtogeli waayo marka ilaahay waa lagu sifayn karaa wey marka si mudlaqa ayuun baan loogu sifayn karayni ma arkaysa iminka xumaantay la yimaadeen unbuu ilaahay ku abaalmarin karaya ma og tahay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah ilaahay bay isleeyihiin khalda wey oo ma aragtay shirqoola markay sheeganayaan iimaan wa huwa allana khaadicuhum kii shirqoolaya weeye alla subxaanahu watacaala ma makriguna waa lamid istisaaguna waa la mid weeye mixaalkuna waa la mid khiyaanadu lamid maaho qur-aanka kuma soo aroorin wa huwa khayru lmaakiriinna waad iska odhan karta waidaa qaamu markay u kacayaan ila salaa salaada markay u kacayaanna oo qaamuhu way kacaan kusaalaa xaalay yihiin kuwii wahsanaya waa jamcu kaslaan kusaalaa xaalay yihiin kuwii wahsanaya ay u kacaan yuraa'uuna iyagoo istusayay u kacaan annaasa dadka walaa yadkuruuna allah ilaahayna maba xusaan ilaa qaliila in yar mooyaane allaba ma xusaan mudabdabiina xaalay yihiin bay maaragtay sidaa yeelaan iska xaale moogtay kacaan mudabdabiina xaalay yihiin kuwa wareegaysanaya bayna dalika ay bayna alkufri waliimaan dabdabadu waa taxaruk dhaqdhaqaaqa mudabdabiina xaalay yihiin kuwa meeraysanaya amba ku dhex noqnoqonaya bayna dalika ay bayna alkufri waliimaan laa ilaa haulaa ay laa mansuubiina kuwa lagu tiriya maaha ilaa haaulaai kuwa mu'miniinta ah walaa mansuubiina kuwa lagu sheegay lagu tiriyana maaha ilaa haaulaai kuwa mushrikiinta ah waman yublul ka u lumiyo allah falan tajida uma heli doontid nebiyow lahu qofka sabiila dariiqaad ku hanuuniso yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo laa tatakiduu ha ka dhiganina alkaafiriina kuwa kufriyay awliyaaa ha ka dhiganina min duuni lmu'miniin ilaahay baa sugaale subxaanahu watacaala aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lilaahi alle calaykum korkiina inaad ugu yeeshaan suldaana xujo ambaba daliil mubiina cad arrin uu rabbi inuu idinku ciqaabo wa xujatan calaykum gar aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lilaahi alle calaykum korkiina suldaana gar gar inaad alla dikoorkiina aada ugu yeeshaan mubiina cad oo rabbi ku ciqaabo markaad samaysaan inaad kuwa ehelka dhigataan ina almunaafiqiin kuwa munaafiqiinta ahi fi darki dabaqa ayay ku sugnaadeen waa dabaqa darag iyiyo dark fi darki dabaqa ayay ku sugnaadeen alasfali ugu hooseeya ee min annaar naarta ka mid ah ayay ku sugnaadeen walan tajidahum mana heli doontid lahum kuwaasi nasiira midu gargaara ogoobay ahlu naarka saddex qolo ayay naartooda ugu daran tahay si aayaadka qur-aanka la waafajiyo ma og tahay saddexdaa qolay ugu naarta adag qola waa munaafiqiinta wey waa fi darki asfali min annaar qolana waa kuwaynu ku mari doono fi suurati lmaa-ida oo asxaabu lmaa weeyaan oo waa kuwii ilaahay ka codsaday inuu xeelo samada uga soo dejiyo rabbi waa ka yidhi maaragtay haddaad kufridaan waxaan cadaabi doonaa cadaab aanan cadaabin axad kale oo caalamka ka mid a ah qolada saddexaadna waa ala fircoon wey ala fircoon weeye oo ashadd alcadaabka iyagaa la gelinaya saddexdaa qolo aayaadku isma tacaarudayaan markaa saddexdaa qolo ayaa ahlu naarka ugu cadaab adag ninka ugu cadaabka fududna waa iska garanaysaan oo waa odagii abudaalib ahaa ila aladiina kuwii mooyaane munaafiqiinta abuu toobad keenay wa aslaxuu hagaajistay camalkoodana hagaajiyey waactasamuu ku kalsoonaaday bilaahi alle ku kalsoonaaday ee cuskaday wa akhlasuu una badax tiray diinahum diintoodiina u saafi yeelay lilaahi alle fa ulaaika kuwa toobadkeenay maca aladiina kuwiunbay la col ahaadeen wasawfa yuuti llah allana mar damb uu siin doonaa almuminiina uu siin doonaa ajran uu siin doonaa cadiima wey maa yafcalu llahu alle muxuu ku falaya maalwasifaan wey maa yafcalu llah alle muxuu ku falaya bicadaabikum cadaabkiina alle muxuu ku falaya in shakartum haddaad ilaahay u mahadnaqdaan oo wa aamantum aada rumaysaan wa kaana allahu alle wuxuu ahaa yahayna shaakira ilaah ma aragtay mahadnaqa ee adoomadiisa u shukriya calimaa cilmiga badan weeye subxaanaka